cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha aafimahadankaha ku nool kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keeneen soomaalidiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiib yaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowra ayaadna maanta ku maqli doontaan waxaana ka mid noqon doona xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo hogaamiyaasha carabta kala hadlaya xaaladda falastiin iyo khaza waxaan sidoo kale dahaynaa si guud wararka ugu dambeeya khaza iyo falastiin iyo falanqeyn aan ku samayn doono qodobada kale waxaa ku jira sababta madaxweyne putin uu hadda ka horbeen uga sheegay noloshiisa oo isagoo nool oo loo soo geliyay suuqa inuu geeriyooday waxaan sidoo kale leehaynaa haweeney laba suul leh oo dhibaato ku qabtay socodka iyo sida warbaahinta u sidoo kale haweeney indhahala oo horay u saadaalisay dhacdooyin dunidan soo dhacay ama soo maray mar kale ka dhacdooyin kaleo dhacaya ayay saadaalinaysaa sida warbaahinta u hadalhaysa aad maqli doontaan xubnihii joogtada inooha ah barnaamijka naqiibay ka yihiin iyo kaalinta suugaanta kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kena ਜੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਈਓ wacaan fanaaniinta axmed cali cigaal iyo ilaa naxariista qadar daahir cige ayaa ku looqeynaya heestan oo halkudhigeeda geeyaan layihaahdo dad badan baa xusuusanaya riwaayaddii ay qayb ka ahayd eh, jiniya jacayl daafur bayna noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharaf ciheeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subahu bulshadu ka dhex tume barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegeysaneysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m ka megahtc sidoo kale baraha bulshadana ku leenahay iyo warbaahinta kala duwan ee sida radio wadani radio xogmaal iyo kly f m radio kulmiy sidoo kale waa naga dhegeysaneysaan ku bilaabaynaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka sheegay in eh, dadweynaha soomaaliyeed ay hadda kadib soo dooran doonaan mas-uuliyiinka mas-uuliyiinta heer degmo ama heer gobol ee eh, iyaga xukumaya gobolka banaadir ayuu sheegay in qorshuhu yahay in marka lala gaaro juun sanadka dambe guddoomiyaasha degmooyinka ay soo doortaan dadka shacabka maadaama gobolka banaadir uu yahay gobolka dadka ugu badan hadda ee soomaalida ay ku nool yihiin gobolka banaadir waa ubucdii dad badanna way ku noolyihiin gobolka ugu dadka badan baa la dhihi karaa soomaaliya oo laysugu soo aruuray ha ugu baaxad yaraado laakiin waa ugu dad badan yahay khilaafaadkuna baaxadda dhulka kuma xirnee dadka dadka ayuu ka dhex dhashaa marka in lagu bilaabo oo meelihii lagu bilaabayay ka mid noqoto gobolka banaadir runtii sharaf weyn weeye sidaasi la mid ah south west ayaa sidaan oo kale isagana ay uga socotaa marka farxad weyn bay noo tahay gobolkaana eh, wuxuu u yahay tusaale waa indhihii waxaad arkaysaa la arki jiray e, derbiyo qoryo laiskula jiro because of dhul oo dad ay ku dhimanayaan waayo hore hadda way iska yaraatay arrintaas haddana sidii guddoomiyuhu tilmaamay guddoomiyii ciise uu tilmaamay waxaa weeye dhulkii wuxuu noqday mashruuc buu noqday adduunka meel caasimad caasimaddeeda ma ahana hadda keliya soddonka sanoo hadda lagu xadidayo muqdisho xilligii dowladdii kacaanka ay jirta xitaa murankeedu dowladdaa laga diiday meelaha qaarkood inay gasho waa ogtihiin raggaan waaweyn oo aan isku daadanahay waa ogyihin ama qaarka iga sii weynba ciidan baa garas baalley baa ciidan la dhiga dowladdii kacaanku joogta alla yidhi ma soo gelayaan fallaare iyo alaab iyo talaa la soo baxay dowladdii waa ka joogsatay marka way way jirtay muranka dhulka wuu jiray marka waxaan rabnaa in uu soo gebagaboobo waxaan rajaynaynaa gobolkan inuu gobol xasilan noqdo khilaafaadka adduunka hadda wuxuu ka taagan yahay magaalooyinka doorashooyinka iyo meelahaas ah khilaafaad keena oo dadku xoogaa ku kala qaybsamaan waa rajaynaynaa gobolka banaadir inuu isku diyaariyo inta ka gudbo dhulkii iyo wixii laysku haystay inuu u gudbo doorashooyin sanada soo socota juun ayaan damacsanna haddii la yidhaahdo sodogteeda in degmooyinkao dhami ay doorashooyin u dareeraan oo guddoomiyaal lasoo doortay ay la wareegaan xilalka oo halkaas dadka accountable ay u noqdaan oo eh, gudoomiyaha maaragta lasoo doortay iyo counsilkiis inay dadka accountable u noqdaan oo eh, hadda kadib uusan gudoomiye uusan si wax dhihin arrinta ku xigtoo kaleo rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay eh, arinta maxkamadaha maxkamadaha laftoodu baarti bay mararka qaarkood ka noqdaan muranada oo dhulalka waxa wey waxaa arkaysaa maxkamad u xukminaysa ciise lix bilood kadibna u xukminaysa axmed lix bilood oo ku xigtana qod kale u xukminaysa waa la marka iyada naftirkeedu waa jeclaan lahayn marka eh, howlahaana kale iyo tababaradaana kale imaanayaan amaba in qayb ay ka ahaadaan marka runtii waxaan rabnaa inaan ka fursanno waxaasoo dhanna waxay waxay eh, saldhig u ah xogta marka sistamka waa la dejiyaa adduunka waa la keenaa xoog badan baa lagu bixiyaa talo badan baa lagu shiilaa maskaxdaa la shiilaa wax kastaa la sameeyaa laakiin isticmaalka muhiim weeye iyada iyo hadowto in dee xogta ka jirta xaafadda hodan daynide kaaraan wixii ka jira de waa in la soo geliyaa oo ciddi loo xilsaaray ay soo gelisa haddii aysan soo gelin dee meeshaas waxay noqonaysaa wixii hadda la sheegayo o dhan marka isticmaalka hawshan khariidadeynta iyo soo gelinta xogta si go-aanka gobolka banaadir madaxdiisu ay u go-aan qaataan wixii la soo geliyo iyadana runtii muhiimad weyn bay lahaan doontaa codkaasna waa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqi wuxuu ka hadlayay sida qorshuhu yahay sanadka dambe in dadweynaha gobolka banaadir degan ay soo doortaan mas-uuliyiinta heer degmo ee maamulaya kulanka keenana dhegeysanaysaan hargeysa somalilan haddaan eegnana iyadoo aan eegi doono hadal uu jeediyay madaxweynaha somalilan muuse biixi oo kaga hadlay qadiyadda falastiin laakiin waxaan ku hormaraynaa booliska ayaa waray soo saareen waxa ay kaga hadleen tirakoobyo ay ku sameeyeen dhacdooyin kala duwan oo sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafaba ka dhacay deegaanada somalilan boolisku waxa ay sheegeen inay jiraan dad leela xiriirinayo inay argagixisan yihiin sida hadalka loo dhigay oo lagu qabtay deegaanada somalilan iyo sidoo kale dhacdooyin kale oo caruur lasoo tuuray ay kamid yihiin waxaa akhrinaya oo warbaahinta u jeediyey kana jeediyey goob munaasabadheeda madaxweynaha somalilan uu joogay sargaalka la yidhaahdo ibraahim cabdi xaaji maxamuud oo hogaanka booliska somalilan ka tirsan madaxweyne dembiyada guud ee la soo sheegay ama la ogaaday inay dhaceen ee ciidanku ka howlgalay sanadkaa waxay dhan yihiin siddeed iyo labaatan kun shan dembiyada markii la baadhay cadaan waayay ama beeloobay waa shan kun siddeed boqol labiyo toban dembiyada heshiiska ku dhammaaday waa kun waa toban kun lix boqol soddon iyo kow inta maxkamad la geeyay ee xukun ku dhacay waa toban kun siddeed boqol lixdan iyo toddoba kuwa garsugayaasha iminka weli maxkamad sugaya waa siddeed boqol konton iyo saddex inta baadhis ku jirta ee aan weli dhinac u dhicin waa afar boqol haddaan si gaara u taataabto dembiyo gaara dilalka dhacay sannadkaa tiro guud waa lix iyo lixdan inta qof ee ku dhimatayna waa lix iyo lixdan inta gacankudhiigle la qabtay waa konton iyo toddoba inta gacankudhiigle la raadinayaana waa sagaal dembiyada kufsiyada ee dalka ka dhacay tiro guud waxay ahaayeen sanadkaa saddex boqol toddobaatan iyo siddeed eedaysanayaasha galay waa saddex boqol siddeetan iyo saddex inta eedaysane ee la qabtay saddex boqol afar iyo labaatan inta eedaysane ee baxsada weli la raadinayo waa konton iyo sagaal madaxweyne shiralka gaadiidka ee dhacay sanadkaa guud ahaan waxay ahaayeen lix boqol shan lix kun shan boqol soddon iyo lix lix inta dad ku dhintay waa boqol sagaashan iyo sideed inta ku dhaawacantay waa afar kun sideed boqol iyo sagaashan khasaaraha gaadiidkee dhacay waa saddex kun toddoba boqol iyo labiyo siddeetan khasaaraha xoolaha ku dhintay boqol sagaal iyo siddeetan khasaaraha dhismayaasha ama biraha ku burburay waa boqol iyo afar madaxweyne tirada carruurta la tuuray ee la ogaaday waa saddex iyo toban inta dhimatay waa toddoba inta noolee la badbaadiyey ciidanka gacantiisa soo galayna waa lix mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan ee ka kooban khamri iyo xashiishad khamriga la qabtay waa afar kun toddobiyo soddon litir oo khamri ah xashiishadda la qabtay shan boqol saddex iyo labaatan kilogaraam tiradeeda islayaasha lagu qabtay waa siddeed iyo toddobaatan gaadiidka lagu qabtay ee maxkamadiina la horgeeyey waa labiyo afartan madaxweyne argagixisada kiisaska dadka loo xidhay dembi argagixiso sannadka waxay ahaayeen siddeed iyo konton inta la xukumay ee maxkamad la geeyey waa siddeed inta garsuga iminka ahi waa toddoba inta baadhistoodu soconaysaana waa laba dembi intuu ku caddaan waaye la sii daayey waa koob iyo afartan madaxweyne haddaan yar ka taabto howlgallada gaarka ah ee ciidanku galay sannadkaa qaaday iyadoo loola jeeday ka hortag ama la dagaalan dembi gobolka maroodi jeex waxaa ciidanka booliisku ka howlgalay oo gacanta u baabi'iyey oo dembiyadii la helay qaraxyo ka dhacay suuqa waaheen agagaarka iskuulka sheikh bashiir iyo guriga hay-adda shaqaalaha waxayna ku guuleysteen ciidanku inay soo afjareen dembiyadaas cabdi xaaji maxamuud wuxuu ka mid yahay hoggaanka booliska somalilan waxa uu faahfaahin ka bixinayay dhacdooyin kala duwan oo sanadkan ka dhacay deegaanada somalilan oo dabcan isugu jiray dilal shilal dhacay caruur lasoo tuuray iyo dad lala xiriirinayo inay argagixisan yihiin oo deegaanada somalilan lagu qabtay qodobo kale ee saaxiib yaal noo soo socda barnaamijkaa la socotaanna waa kulanka keened barnaamijka kulanka keenin ayaa weli la socotaan saaxiibayaal markaana warbaahinta kale iyo dhacdooyinka kale dunida ka taaganaya sida falastiin arrinteeda loo hadlhaya ayaan eegeynayay mareykanku waxa uu sheegay in ilaa afar boqol oo kun qof ay ku harsan yihiin waqooyiga khaza waxaa sidaa laga soo xigtay ergeyga mareykanka u qaabilsan arrimaha gobolka bariga dhexe oo la yidhaahdo david stanfield israael ayaa sheegtay in xoogga saareyso duulaanka ay ku qaaday qeybta go-doomintana way kusii haysaa waxaana ku baaqaysaa dadka rayidka ah aaggaas inay ka guuraan una guuraan dhinaca koonfureed milatarida yuhuudda waxay sidoo kale duqeymo ka wadaan dhinaca koonfurta qaramadii midoobena waxa ay sheegtay in qeyb ka mid a khaza ama dhulka khaza oo dhan aysan ahayn ma aysan jirin meel ammaan ah inaysan jirin ayay sheegaysaa ra-isul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay inay jiri doonaan siduu u dhigay xabajoojin kumeel gaar ah oo xamaas ay la galaan laakiin haddana dhinaca kale waxau sheegay in markii dambena uu ka laabtay bisha cas ee falastiin waxa ay sheegaysaa in shan iyo toban qof ay dhinteen markii gaari nooca gurmadka deg dega ah uu ku dhacay gantaal ay si rideen ciidamada yuhuudda israel waxay sheegtay inay gaarigaasi ugu dhufatay ama ay gantaalka ku riday kadib markii ogaatay in isticmaalayeen dagaalyaano ka tirsan ururka xamaas yuhuudda waxay bilowday duqeymo xoog leh oo ku hayso kadib duulaankii sagaalkii bishii oktoobar dhacay wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho ee khaza ayaa sheegtay in ka badan sagaal kun oo qof in lagu dilay marinka khaza tan iyo oktoobar sargaalka ama sargaal ka tirsan mareykanka ayaa sheegay inuu jiro hab lagu heshiin karo oo shidaal lagu geen karo khaza in ka badan buu yidhi inta hadda la rajayn karo ayaa hadda sii socon karaya israa'iil ma ogola in wax shixnad shidaal ah ay marinka khaza tagto tanii markii dagaalkan oo bilo toddobadii oktoobar waxaana sidoo kale jirtay korontadii taasoo keentay in baaqi qiimaada hay-adaha qaramadii midoobay oo ku saabsan saayada shidaalka khaza in la xoojiyo adeegyada asaasiga ah markii dambe loo ogolaaday jirjir ayadu toddobaadkii hore uu qabtay madaxa qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha falastiin ayaa waxa uu ku sheegay in jiraan kayd shidaal oo ka haray heshiiskii hore ee qadarkii israel wada galeen oo ka hor colaada isla markaana hadda loo ogolyahay inuu galo dhulka khaza filip lazarani waxauu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in shidaal la helo maadaama baahiyaha asaasiga hadda oo kamid tahay dhinaca kale waxyaabaha sida gaarka ah loo hadlaya waxaa kamida a ah xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa waxa uu booqanayaa qaar ka mid ah wadamada gobolka bariga dhexe isagoo ka hadlay xaaladda gobolka bariga dhexe gaar ahaan khaza maruu cumaan joogay waxa uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken inuu ka xun yahay dhibaatada soo gaartay qaar kamid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo qaso ku dhintay kuwaasoo lagu dilay dagaalka yuhuuddu halkaas ay ku qaaday blinkan wuxuu saxaafaddu kula hadlay magaalada camaan ee caasimadda waa wadanka jordan ama urdun waxaana uu ammaanay shaqada aan caadiga ahayn ay wadaan hayadaha qaramada qaramadii midoobey u qaabilsan arrimaha falastiiniyiinta hay-addu waxa ay sidoo kale sheegtay in ku dhawaad toddoba boqoloo kun qof oo ku jira iskuullo ay hadda yihiin kuwo go-doonsan blinkan wuxuu sheegay inuu la dhacsan yahay siduu hadalka u dhigay geesnimada shaqaalaha qaramada midoobay waxaana uu sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah madaxda dowladaha gaar ahaan jordan ciraaq qatar iyo dowlado kale oo carabta isagoo kala hadlaya xiisada dhulka falastiin hadda ka taagan gaar ahaana duulaanka yuhuudda ay ku qaaday marinka khaza hogaamiyaasha dunida islaamka oo si gaar ah arrintan uga gaabinaya qaarkood ayaa hadda bilaabay inay ka hadlaan waxaa xasuusantihiin toddobaadka haddan naga dhamaaday ra wasaaraha soomaaliya axmed cabdi barre uu si aada ah uga hadlay qadiyadda falastiin sheegayna dowladda soomaaliya aysan marnamo ururka xamaas u aqoonsaneyn inuu yahay urur alkagixiso madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidaasoo kale ku jira safka wadamada dowladaha islaamka ah ee ka hadlay qadiyadda falastiin gaar ahaan marinka gaza maantana magaalada hargeysa waxaa ka hadlay madaxweynaha somalilan inkastoo aan dal loo aqoonsan dhul soomaaliya kamid uu yahay haddana muuse biixi waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin reer falastiin maadaama hadda aysan ciidan u diri karin wuxuu sheegay haddana dhaqaale inay siiyaan ama xataa ay garab istaagaan taageero u muujiyaan in waxa ugu horeeya ay ka fekerayaan ama ay tahay inay sameeyaan ay tahay bal aan qayb ka mid ah hadalkii muuse biixi laakiin tan maanta caalamka ugu daran doonayaan aan ka hadlaa waxa weeye xasuuqa ka taagan khaza oo laga aamus karin qof islaamka ka aamus karin saaka tiradu waxay maraysaa sagaal boqol iyo shan sagaal kun iyo shan boqol oo dhimasho ah boqolkiiba toddobaatan baa caruuriya dumar dadkaa dhintay xalay waxaa la duqeeyey saddexdii cisbitaale ugu waaweynaa hasan ayaa dadkiio ku jira oo dhaawacii la duaye iyo kii sakaraadkaa lagu hayay ayaa loo nacay madfac mid bad ka soo dhacay mid beri ka soo dhacay iyo micra ka soo dhacayba xalay waxaa la duceeyey iskuul qura oo un kulahaa oo ay ku gabanayaan dumar iyo caruur u badan dhaawac iyo qaar soo cararay ayaa laduqayagu dilay laba boqol baa xali lagu dilay madax cusbitaal iskuulka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykankuna wuxuu joogay israa'iil buu la joogay isaguu joogay ninka maanta adduunka ugu xoog weyna ka qawleeya uula joogay kama hadal erigii horreeye uu yidhi waxay ahayd waanu garab taaganna israa'iil maxaa soo baxaya waxaakaas markaad islaamnimo ka tagto bini aadamnimada iyo xuquuqul insaanka ay sharxeen dowladaha waaweynee maraykanku hogaamiyey reer galbeedku ee ahaa inan baa la dulmay islaam baa inankeedii dhirbaxdo waa laga qaaday xaqii carruurta ilaaliyo dowladda u haynaysa ee ay lahaayeen xuquuqda dumarkaanu doonaynaa kuwa hooyooyinkaanu doonaynaa kuwa caruurtaanu doonaynaa gruubka caynkanaanu doonaynaa waxaananu xuquuqdooda doonaynaa xuquuqdii ay lahaayeen human humanitarian ha loo baadha bini aadmiga ay adduunka hor sheegayeen ee ay naga dhaadhiciyaan ay noo akhriyaan maaday marka dadka hadalaynaya wax nasiib darro ah dowladaha carabta oo dhan oo xoogga dhaqaaliya xoogga ay leedaad yaabto inta ay ka hadli kari waayeen inay south africa oo aan muslim ahayn oo boqol kiiba siddeetan kiristaane madaxweynahooda iyo shacabkooda iyo baarlamaankooda oo kala hadlay arrintaa oo u diiday waxaa yaran yaabkeeda leh dowladaha islaamka ah oo tiro intay leegyihiin iyo intay leegyihiin iyo awoodday hayaane inay ka hadli waayaan ay ka gabadaan oo ay ka hadasho dowladaha latin america oo dhammaantood muslimkuba ku yaryahay oo qaarkood xidhirka u gooyaan oo yidhahdaan waxaan biniadmi wax loo qaadan karama somalilan inkastoonay maanta toor dhaqaali mid ciidan oo igu hoylaysa xaqa ay ku hor jirtaan lahayn haddana qalbiga iyo niyadda waa kala jiraa dadkaa la dulmaayo dulmigoodaasi uu gardarran yahay waanu garab taaganahay falastiin inay hesho xorriyaddeeda falastiin inay xuquuqdeeda hata waa garab taaganahay waaridkeedana uu hortaagnaa waxaa kaloo xusuud midan dagaalkii afar ay ku tarkiya suweys kanaalka markay faransiiska iyo ingiriis ku soo duuleen masar shamaal cabdinaasir oo markaa curdi lahaa in madaxweynihii maraykanka ee berigaa joogay madaxweynaha roosevelt inuu diiday inay weeraraan masar ingiriiska iyo maraykanku sidaana uu national ku noqday ay masar leedahay suus kanaalku maanta madaxweynaha joogaa bayden waa kii koobaad ee iyadoo dagaal ka socdo gaza maaha dowlad carbeed dad meel ku oodanoo rusheeb oo garaacayo waa madaxweyne koowaad ee yimid ee isgarab taagay netanyahu iyadoo waadagasatay halkana kaga wad waxaa ka dambeeyey ingiriiska bribe servicii waxaa ka dambeeyey eh, faransiiska meeday cadaaladii meeday wixii ay noo sharxiyeen meeday xorriyaddii meeday xuquuqdii waxaan leeyahay taa idinka socon mayso had kasta ha gaadhee ilaahay waxaan u rajaynaynaa guul inay falastiin xurriyadeedii hesho muslimkuna uu gulaysto ciidda muslimku soo deenaysana waa ka soo horjeedaa aada iyo aad baanu aragtaan xaajo taa waa adkaynaya waxaynu kari karraa maanta waa duco iyo hiirintaanu kari karraba midna kala hari mayno codkaasna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuu ka hadlayay arinta falastiin gaar ahaan khaza haddaba arintan aynu si gaara ah falanqeyn ugu sameyn doonaa waxa ay ku dambeyn doonto eh, xaaladda khaza iyo sababta yuhuuddu ay hadda xoog badan u gelinayso in duulaankan ay geliso ama ay ku qaada marinka khaza iyo sababta dowladaha kale caalamul islaamka la yidhaahdo ama dowladaha kale carabeeda dariska lah ee arintan ay uga aaminsan yihiin eh, mowduucan waxaan la falanqeynayaa profesor fuaad oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed bismillahi raxmaan iraxiim walaal marka hore waan islaamay baada reer kulmiye reer muqdisho iyo meel kastoo idaacadda laga dhegaysanayaba marka xiga walaal waxaa weeye xaaladu waa run waa arrin adag aad iyo aad bay u adag tahay shacabka reer falastiin ee ku nool marinka gaza dhibaatadii adduunka midda ugu weyneed ayaa haysata see ahaatee dhibaatada loo geystay iyagu say u arkaan yuhuuddu say u aragtaa wadamada reer galbeedkuna say u arkaan kuwan deriska la ku hareeraysana iyaguna maxay ku qiimaynayaan ku horeeya shacabka reer falastiin dhibaatadan soo gaadhay shantii daqiiqo ee adduunyadaas ka dhacaysaba waxaa dhimanaya hal anug oo reer falastiina ah ama qof dumara ama qof waayeela iyadoo ay taasi haddana jirto waxay u dagaalamayaan ee dhibaatadan u gaadhay ayaa ka weyn qofka bani aadamka ah inuu xorriyad ku noolaado oo isagoo nabada gurigiisa uu ka soo tooso isagoo nabada gurigiisa uu u horrido ayaa wax kasta oga qiimo badan saa darteed iyagu waxay raadinayaan waxa weeye walaal inay balmoolaadaan nool caadi ah waxaan ognahay walaalow lix iyo tobankii sano ama toddobiyo tobankii sano ee u dambaysay arrinka ghaza waxa uu ahaa xabsiga caalamka ugu weyn oo hawada keliya u furan tahay haddii hawada laga xidhi karana waa laga xidhi lahaa laakiin taasi suurtagal ma ahayn waxaad aad iyo aad u qiimaysaa qof bani aadama oo baddii aan ka dhoofi karaynin dhibaato kastoo u baahan yahay aan dibadda ka soo qabsan karaynin garoomadiisii la duqeeyey waa hore oo mar horeba la baabi'iyey marinadii ku gadaabnaa se hareedihiisa ahaa ay xidhan yihiin aan cunno helaynin aan daawo helaynin wax alla wixii uu loo keenayana soo maraya cadowgiisii oo laga yaabo inuuba ka qaato ay dhici karto marka ugu dambaysa qaraxani inuu imanayo waa la ogaa inta waxaa dheer waxaan soomaalidu bisad ama reer eh, xamarku waxay yidhahdaan mukulaasha haddii intaad qol ugu gasho aad hoos ka xidhato oo qolkaa isku dhex caydsataan marka ugu dambaysa ay meelay ka baxdo weydo adiga ayuunbay kugu mintidaysaa shacabka reer kasta ama reer falastiin meel kastaba ha joogaane waxay la mid yihiin mukulaashaas meelay ka baxdo weyday arrintan waxa keenay waxa weeye walaal dhibaatada ayaa ku badatay ku badatay ku badatay waxbana looma qabanayo waxaan ognahay in kun iyo sagaal boqol saddex iyo labaatankii heshiis beenbeen la galay kiina uu dhammaaday soddon sano kadib aan wax ay gacan ku hayaan aanu jirin haba yaraatee muqadasaadkoodii la nijaasaynayo carruurtoodii la laynayo haweenkoodii la laynayo dayli ama maalin kasta guryahoodii inta laga lagu duulo cagafyo la gelinayo taas ayay horta ka dhalatay waxaan rumaysnahay shacabka reer falastiin markaad dhaqankooda iyo waxaa fiiris aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin arrinta dhacday waxaad ku garanaysaa codba la qaaday sir ah sirdoonka masar iyo kuwa codkaasna waa profesor fuaad xasan caaqil sanyuura waxa uu nala falanqeynayay xaaladda falastiin gaar ahaan qasaya waxay ku dambeyn doonto barnaamijka kulanka kenya inaad dhegeysanaysaan oo radio kulmi idinkaga imaanay fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network inuu baday dulqanka i qulbigubka dulyoke wanaagana mayeeside sideedii la yaabtaa Bye. yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana mees sideedii layaabtaa layaabtaa yombadi gelise aan yiciibaho kale iyo waayeelkadaa odhan oo anyu ashadaydana waayeelkadaa odhan yabadh baan ka heliilaa haddaan dhagax weedhe laygu kaa wanaagana meeshe gabar baan ka heliila haddaan dhagax weedhelaygu kaa dulyooke wanaagana mayside

samayacay ku soo raray hayagi ii maqan noon yure ku tiirsado hayagi maqan oon yure ku tiirsado aygumaad iqdhoote adooyaa la haraade igumaad iqdhoote adooyaa la haraade yaafyaafka igadda waan kuu yahuumo laygu kaa wanaagana mayeshide yaabyaabka igadaa waan kuyahumo ligu la yaabtaa la yaabtaa hiyalee kale ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahi u naxariistee cabdi tahliil warsame barnaamijkeena ayay qayb ka tahay heestan oo halkudhigeeda iyo xayxlayirahdo yabar baan ka heli lahaa dhagax u yeerte yaalaga kalena waa kamid ahayn markaan dhinaca xubnahan eegaynaayo waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa ka dhacay ifraax axmed ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin sabdiya ah, taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol iyo sideedaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo konton iyo toddoba cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo tobankii jenaraal sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde ayaa loo magacaabay guddoomiyaha ururka xisbul islaam garabkii waagaasi ku biiray dowladii kumeel gaarka ahayd maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal guddigaasi oo ka koobnaa shan iyo labaatan xubnood oo ah guddiga doorashada iyo koo iyo labaatan xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa la magacaabay kadib markii dowlad goboleedyada ay soo dhammaystireen xubnihii u matali lahaa sidoo kale maalintaasi cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa loo doortay guddoomiyaha baarlamanka hirshabeelle maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo labaatankii dowladda soomaaliya ayaa soo saartay amar ka dhan ah ku-xigeenkii xilligaasi midooda afrika ee soomaaliya sinmon mulango inuu dalka uga baxo muddo toddoba cisho ah maanta oo kale sanadkii kuatan iyo lixdii ciidamo isbeyn u dhashay ayaa qabsaday magaalada atiweb ee dalka biljamka maanta oo kale sanadkii kun boqol afartan iyo lixdii hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada ee yuniska ayaa la aas-aasay maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ruushka ayaa weeraray caasimada dalka hungari ee butabesti maanta oo kale sanadkii kii dhalinyaro caraysan oo taageersanaa wadaadkii ayatullaahi kumeyni ayaa qabsaday dhismaha safaaradda maraykanka ee tahraan waxayna ku dhex qafaasheen sagaashan ruux oo u badnaa dad ameerikaan ah maanta oo kale sanadkii tii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee yuhuudda yishaak rabaani ayaa lagu dhex toogtay magaalada tabiib asaga oo ka qaybgelaya banaanbax nabadeed ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii barack obama ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maraykanka waxa uuna noqday qofkii ugu horreeyey ee madow ah oo maraykanka madaxweyne ka noqda taariikhda guud ahaanna waa iga xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsantahay waryaheena ifraax axmed waxayna la socodsiinaysay ama dib noo xasuusinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markaana ku soo dhowaada xubinteenni kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan afayada konfi beybi iyo canaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan washateysbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waar kalemaanay waxaan maqli jiray waxaad jeceshahay lama helo naftaydawarwaaqlo waxaad ka tagtay haddaad jamaato geedadag odanhay wax ku jaraa jabin mayso gacantuye waranadalaba waxaad ka tagtay ma og jannada udug qofaan jirab u soo marin sahal lama dhex jooje warramaantii waxaa ka tagteen ha ku daalin jeedaal ha daalin jeedaal indha sooma jidaan qalbi ka janjeeri war kalamaanay war ma haysaane ra-iisul wasaare xamse waxaa loo aqoonsaday geesi ka soo baxay dunida carabta hadalkiisiina waxaa lagu fasiray dhammaan luuqadaha adduunka looga hadloo dhan warbaahinta mucaaradtuna aaday u buunbuuniyeen soomaalidana xataa intii mucaaradka ku ahayd oo qaar kursigu ku fadhiyo u caraysnaayeen allay lehe rag weeyay dheheen bowma xataa deni arabaa nahay arabaa nahay ba guraaseena arab hatalaahaya talisinkufaday arabnimadii waarmadayow annaga carab ah oo reer binu haashine madaxweyne muuse bixi ra'iisul wasaare xamsa waa iska bareejeeyey khudbadu maanta jeediyey isagoo xanaaqsanna wuxuu yidhi ogba ii muuqataamuu yidhi waar waad noo gaftay qudus baa noo muuqatee falastiin wax lagu hayo ma aqbalaynabuu yidhi inkastaanu tabar yeernahay laakiin wuxuu yidhi waannu garab taaganna warwaaqlow ixtiraafkeeda dunyada ka rabteen ma nacdeen now war ixtiraafka xaq baannu u leenahay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow war mahay sida waxaa la yidhi buntland madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba safar dabada ay aadeen gudoomiyihii baarlamaankana inuu joogay inuu maqan yahay lama kala yaqaan bashiirow weydiiyoon iriyaa kusimaan ahaana waa ii sheegi waayey marka xasan shire abgaal kursiga inuu iska fadhiista ma yaanan ahayn geelan yaala joogo war geelan yaala joogo haddii eray shablukaari geelow si leh warba puntland garan maysaaniine sacdiga kama jidho warkalmaale nin reer muduga wuxuu ku taliyey muranka siyaasadeed puntland suusa u soo laaban mar madaxweyne deni madfac lagu dhufto kadibna maydkiisa qaboojiye la geliyo sideeda janawari markii doorashadu inta dhacdo madaxweyne la doortana aas qaran ha loo sameeyuu yidhi waa madaxweyne ka soo taliya puntland wuxuu qaban karana qabtae eh maxaad ula jeedaa markii layidhina wuxuu ku jawaabay maraykanka hadda kahor dugsi ardaya ka buuxdaa niman burcaday qabsadeen kadibna madax furashay ka dhigeenoo haddii naloo soo galo waa laynaynaa yidhaahdeen ardada dabadeedna ninbaa wuxuu ku taliyey ardada iyo iyagaba hal gantaal ha lagu dhufto si aan ficilkaanu ugu soo noqon maraykanka sidii baana la yeelay ficilkiina mar dambe kuma soo noqon maraykanka marka si aan mar dambe doorashada puntland iyo wakhtigeeda muran loo gelin madaxweynaha madfac ku dhuftuu yidhi war aniga abkogey waxuu dhihi jiray talaxumo waxaa u fiican tii lagu geelay wiilbeelo helo sababtoo mar damba loo noqon maayo ba'a ah, warbawatan waa la jiri jidhay maaha warna miyoaan reer mudugun liyaabay eh. madawiinadii waqooyiga kuuriye eh. koom jiim jaan galalaf jaamacaddiisaa ku baheena warmadayo wiilkaa kuuriyada waqooyiga dhafoorada xiiran garan mayside eh. yaanu hal madfac kugu dhifan buda buda warya aryaadhaha war ma haysiina madaxweynaha waqooyiga kuuriya wiil yaroo dhafoora xiiranba ha ahaadee nin raga waayo wuxuuna heeyiri waa la jiraa heer falastiin wix allaala waxay rabaanna waa siihaa mugga waxay sax ah lahaa leheed heer falastiin hal xaboo gentaalhoo nugleyra sii lahay hal mar ha ku siiyaane war cabdillaw hawdaasaan ku soo xasuustay wiil waalanoo khawaariijtu qarax ku soo rareen war waalida ha ugafina jaahil qalbiga laga xadaydheh warwarka hayga dhex gelin ninkaas qaraxa sidoon inii sheegay ayaa wuxuu isku dayay maqaayad hadda ka hor ay qarxiyeen mar labaad inuu qarxiyo haye soo naqnaqatee manaq baa kuu da'aya leerey warba filinka horaan u daawanay mar kalena uma baanin miyaa lagu yidhi warwarka hanaga dhex gelinine asagoon u soo dhowaan ayaa inta laga shakiyaa yidhi iscaddee kadibna marka uu taagtaagay waa laga kala fogaaday kadibna ciidamadii amniga qorya ku qabtay kadibna waa iscaddeeyo haw uu yidhi hadda masiibadaas isaga ilaahay keligiis ku halaagay biragaaska daaray war kulli xaal wixii lagu soo raray wax kuma noqon masiibadiina asagaa alla ku koobay wartibalaya ninkii rarta haantu weynu kala degaa la jiray kan waa sigaa wada furta miya wixii oo dhan warnimayu khawaariijtu inaan fadhigo oolin waa arkeenoo waa iswada qarxinayaane shartooda allaha namootiyey war qofkaa taqaaniya kaadan aqoon soomba eh. maanta waa in laga shakiyo eh. sababtoo ah ninka xala qarxaba waxaa la yidhi eh. xaafadda waa ku soo noqnoqon jiro waa laga yaqiin warkalmaanay waxaa la yidhi al-shabaab qiyaama ku dhacay loo qastiyayaa qaraxii ay noo dhigi jireen quuta keligood siyaasigii u qoonduynaya quusa maantaba warkalmaanay war ma haysaane khawaarijta hirshabeelle iyo galmudug ku go'doonsanayd war bay soo saareen waxayna yidhaahdeen ka baxa meesha waatan nala leeyahay hirshabeelle iyo galmudug yaan uga tagnaa ilaa dad xisaabtamayo wax ilaashanaya ma jooge waan arkay oon fiirsannay oday sheegay inuu sagaashan sano jiro oo weliba camoola oon xabbad u jeedin mugi dagaalku dhaco waxaa layidhi ou yidhi yaan lugu dilina maha ka maado anna xabad uma jeedoo geed ahaan hertiha how yidhi mugaan meel seexdhana qajafti soo yeertaba in aniga laysoo raadsadoo laydili rabaan u qabaa how yidhi saas wuxuu boqol jirkaas uga cabsaana aana qabiil in loo dila jawaaye wiilashiis dilana waaha ilma adeerree adeer iyo abkoobow u yaha kuwa uu ka baqaayo hadda dadka sidaasuu dhaqmaa mugaad aragto waxa shabaab sheegay miyaan gartoor ahayn war cabdulow tubatuwaa ka darane dhuusamareeb oo ah caasimada gelmudug waa tii laba nin oo ganacsataa oo culimaa ah oo waxba galabsan lagu dilay meeshii la rabay in nimankii wax dilay goobtay wax ku dileen iyagana lagu toogto lix kale oo shaqaalo ah oo xaafadoodii u socdaa jidka loo galoo la dhaawacaa la yidhi dadkii intaasoo dhibaataa loo geystana waxay dhaheen walaalayaalow ma ciil baxdeen mase weli waxbaa idiin dhiman haddaad ciil baxdeense caqlimayd idin haray haddii caqla idinku haray waxaad geysateen wax ka qabta war bislow falka dhacay ee jawaabtii ay ka bixiyeen ehelkii wax loo geystay waxaan ku soo xasuustay gabaygii saciid gacaney ee ahaa iska kay dilduul kalaa adiga iiga kaa darane allah u naxariistee sheekh xasan diirshe oo ka mid ahaa labadii ninoo dhuusamareeb lagu dilay wiilkiisa oo soshal miidiyaha ka hadlay wuxuu yidhi aabbahay ninkii dilee maanta dhib qaba kaasaa khasaaray aabbahay dartiisna magaceena cidna dhibaato laguma geysan karo war horta kalemaanay dadka qaar waxay leeyihiin falka dhuusamareeb ka dhacay iyo imaanshaha macalin maxamuud maxaa isku beegay war dad kale waxay qabaan dagaalka khawaariijta lagu ciribtiri raba markii la abaabulo xaybeeluhu isu dilaan aryaadhaha samigay cabdulla mugow waxaan ku wareerana wuxuu yidhi ow eh. eh. khawaariijtii laqaxshaya qabiilaadiisku qaarihe eh. khawaariijtii laqaxshaya qabiilaadiisku qaarihe war kalemaanay war ma mahaysaane gobolka gedo fataxado ka dhacay dadna waa ku dhintay dadna waa ku barakacay ilaa haddana soomaalida gurmad iyo dhaqdhaqaaq kama muuqdo degmooyinka gobolkana waxaa la sheegay qaar in maleysiya iskaga soo hor jeedo qaarna gudoomiyaal ka soo horjeedaa jooga hadda shacabka cid fiirinaysa iyo cid u ma jirto allaha badbaadiyaanuna leenahay war madawiinahagii tigtok hoggaanka bilaal bulshaawi maykaniihatukaruusiin gurmudey wareerkeyga madaxweynuhu xil saaray arrimaha masiibooyinka xildhibaan cabdiraxmaan xamshakuur aawey war cabdiraxmaan xamshakuur abaaraha loo xil saaray roobabka looma xil saarin aryaa abaarta iyo roobabka wixii masiiba ka timaado waa isku mid waar walla hadda ka horna waannu nii sheegnae webiyaashan intayna igu fatahaan dadka dhammaynaya hadday idinka faa'iidaysanayn ma xaggayga u soo leexisaan warwaaqlo waqooyi webigaa diidaan maqli jiray markaan dhashay warwaaqlo waxaan maqli jiray webigaysitee iwalwaalaya xaggaygu wada wardalow markuu cabdiqaysidaa lahaa male webi baannu lahayne waxaad ka tagtay weydiiyo weydiiyo wad waa loo dhashee wax ka daran miyuu ii werinayaa anina wali kaadleegi jiray webigii qaadayow taan weheshanaaye aryamadeeyo waxaad ka tagtay markii uu lahay iwado anigana iwado anigana eeyow ku qaadin haddaan ma joogtido waar wallaweynay wabadiigaa darnaydeen warkalamaanay war ma haysaane wasiirka arrimaha gudaha axmed macallin fil wuxuu yidhi bisha juuna sanadka soo socda waa iscarsilayaa miyuu yidhi buma meel kale u aqoonsaday wardhaaya waa degdegtaane wuxuu yidhi wasiiru guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir dadweynaha soo dooranaya maalintaas kadibna qof dikireeto lagu soo magacaaba degmooyinka muqdisho ka talin maayo war doorashada fiqi uu qabanayo bisha juun xasan shiikh u codayn maayo miyuu yidhi war gobolka banaadir aan doorasho ka qabanaya taa bida xilkiisa ku waaye fiqi maa tartiib u soo calaa kulli xaal dadku inay dagaalamaan dooraashadowga daawaroon dadku inay dagaalamaan isdooraashowga daawaroon war cabdul allaha kaa cabsiye doorashada dagaalka shabaab baa ka muhiimsan warba warbow kalamaanay gobolka banaadira inay madaxu gaariya guddoonkooda doortaan muran ayaa ka gelin kara oo bashiir dheerow degmada cabdicasiis hadda dikraataad ku haysataaye ma lagaa dooranayaa horta waaryaara walla weyne anugu maqanaha joogaanahay war doorashada bakoyda degmadu waa beri walhay doorada takreertadeen banaanku warmadayow dadka weydu miyad basaas kusoo daldaali rabtaa warba umaday puntland buu golaha ku soo baxaye hadda maxamar buu daaha hayaa hah afkawangaal kogobada afkawangaal kogobada warba umaday gaba kaa qabato war dee annagaa ka hor tagnay maday haddaan somalilan laga soo tarxiili lahayn ee malaha golaha deegaanku ku soo bixi lahaa adiiba walan lahayn adley walweelloy warya war madayow miyaadna aqoonsatay warwar mahaysiina dawladda shiina waxay noqotay maraykankii oo kale sababtoo ah waa kii maraykanku odhan jiray waxaan u digayaa dadka safaaradaha jooga dabadaha ku nool haddana shiinuhu wuxuu yidhi waxaan ka baqahayaa safaaradda aan kenya ku in shabaab weeraro xogtaana waa helaya inay damacsan yihiin marka waxaan hadda la yaabay shiinaha iyo shabaab xaggay ku dirireen waa falan tahay shabaab soo nafla dirir maaha shiinaha ma mamayd baa u malaysa waa dad noole war haddaad maqashaan nin yidhi shabaabaa wax weerari doona war aan la ogeyn ma sheegin war dowladda shiinaha muslimiinta wiigar waxay ula dhaqmaan shabaab dadka uu xukuma sida ula dhaqmo iyoona safaariddii hoosaaslanlagamandiidan reed war kalamaanay war ma haysaane somalilan waxay sheegtay lixdan argagixisaa ah inay qabatay markii hore xaggee ka yimideen umaydii baa sheegtay naw waar kuwaas inay wax fashilayaananba waa dareemayey warwaaqlowsuu adigii dhihi jiray maahan sirdoonka somalilan indhaha shinnida u leeyahay war yuhuuddu waxay dhihi jireen eh. sirdoonka israa'iil ee muusead indhaha qur-aanyaduu leeyahay eh. laakiin inay baan tahay waxaa la ogaaday eh. markii maalin cad israa'iil cir iyo dhulba inta looga soo daatay ay meel looga yimid aqoon waayeen warnamiyo habkay dowla dilow dadka nool maasuudaha dheega jiray walaagi dadku gobadu waayan adduunyo gobateenin leyna warkalmaana cilmibaaris la sameeye waxaa lagu ogaaday dowladda maraykanku bini aadan israa'iil keliya inuu aqoonsantahoyse xataa dadkeeda u aqoon war xuquuqda cadamaha ee reer galbeed ku doodaan inay ilaalin hayaan eh. hadda yaa weeye wareer falastiin waxay soo bandhigeen maalintii dagaalku bilowda eh. eeyo iyo mukulaalo ku dhintay duqaynta israa'iil eh. waxayna dhaheen reer galbeedku xuquuq aadan haddaysan ilaalinayn xataa midda xayawaanka ma ilaali waaye war kalamaana calaayi xal isku soo duubo jin dagaagay iyo al-shabaab waa jir oo kale jiriifkooda mooye islaam hadh uma jiidaane taliska u jajabi kuwani waa jaalinkaar qaba waar bashiirow shabaab waa ku meeraysane daacishka boosa intaasaa layrka ka damisay maadan arkayn oo waaqlow qoloba keeda ilaashane miya ninba meesha guban wuu garanayaa kaali bilaayadun daashii shabaab laleeye eh. una shagaali keena war shaqaalo waa dhaafeen dadka qaarkiise eh. isqarxiyayaalay ka yihiin weliba waxay ku qarxaan waa hooyadood war madaxweyne lafta garen wuxuu yidhi eh. shabaab waxaa uga xasiisan kuwa naga soo jeeda war waa runtii sababtoo ah nin la soo diray waxba ma garto war meeshii laga keena maa lagu celiya marka warba taliya shubbataan laga diiday waayahay nimankan wixiilaa maasha joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sareeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkana kulanka keenana iyadaa u dambaysa un mahadnaqayaa saaxiibada ee nala socday eena dhegaysanayay farsamadaba hadana barnaamijka lama intaa ku kulmi doona codka macaanka nabad ilahi naxariistay saynab xaaji cali baxsan ee heysteeda uruw ayaana kaga tegaynaa nabadgelyo